دولتي باقية للعدى رامية جندها يهتفون إنها باقية نهجها لا يبيد نورها يستزيد من إله مجيد للدجى ماحية غيثها كالسحاب يمطر بالحراب في جموع الكلاب والعيد الغاوية بالضبى المرهفات صاغت المكرمات أيقظت من سبات أمة غافية يا جموع الضلال باقية لا تزال راسية كالجبال bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idinlahaantiinba meel walbood joogtaan iyo si walbood noo maqashaan kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadka idaacadda islaamiga ad hijrateen oo aad dhegaysataan maalin walbo isniin ah taariikhda waxay ku asteysan tahay toddobylabaatanka bisha dulxija kun afar boqol kow iyo afartanka hijiriyada kuna beegan dhanka kale toddobiyo tobanka agoosta labada kun iyo labaatanka waxaa si toos ah inoogala socon kartaan barta aynu ku leenahay facebooka iyo telegramka qodobada aad barnaamijka toddobaadkan ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a tirakoobka howlgallada dowladda islaamiga isbuuci iyo tafaasiisha qaar ka mida dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee isbuuciina soo dhaafay dhacay sidoo kale waxaa barnaamijka idinkugu haynaa qisadii al-shahiid abudujaana alxalabi waxaa sidoo kale barnaamij ku dhegaysan doontaan taxanihii muthaabir sidoo kale waxaa meesha ka marnaan barnaamijka falanqaynta iyo aaraada dhegaystayaasha soo saaraha barnaamijka waa walaalkeen cabdisataar daadihinta barnaamijka waxaa igala qayb qaadan doona walaalada kale ah dhiblaawe iyo abubakar iyo sidoo kale walaalkeen diiriye شتتت جمعهم ريحها العاتية قتلتهم ألوف وسقتهم حتوف بالقنا والسيوف والمدى الدامية فجرت سمعهم أسكبت دمعهم شتتت جمعهم ريحها العاتية قتلتهم ألوف وسقتهم حتوف بالقنا والسيوف والمدى الدامية aynu ku bilaabno barnaamijka maanta dhegaystayaal xubintii wararka dowladda islaamiga isbuucii inaga tegey waxaana la diyaara walaalkeen diiriya صفوف الطغاة ووقور اللئام وجحور البغاة ما بقى منكنا غير كر الأباة والرصاص فتى والجسوم فتى كيف أرضى المقام فالسلام السلام يا صحافي الكرام يا صحافي الكرام كيف أرضى النفاق كيف أرضى الشطط ودماء تراق وعروضا تحط والأنام تساق في طريق الغلط حالة لا تطاق والكلاب سلط قد عزمت الفراق فالسلام السلام يا صحابي الكرام يا صحابي الكرام dhegeystayaal kusoo dhowaada wararka dowladda islaamiga iyo isbuucii aynu soo dhaafnay weerarada ay ciidamada dowladda islaamiga ka fuliyeen daafaha caalamka isbuucii inaga tegay ayaa gaaray konton weerar sidoo kale khasaaraha dhaawac iyo midka dhimasho ee gaaray gaalada iyo murtiyiinta ayaa isna sara u kacay kaa oo gaaray in ka badan boqol lixdan xubnood dhanka kale mujaahidiinta ayaa isbuucan burburiyey kow iyo labaatan gaari oo ay lahaayeen ciidamada gaalada iyo kuwa murtiyiinta ah weeraradan ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta waxaa isbuucan kaalinta koowaad ka galay wilaayada ciraaq waxayna mujaahidiintu fuliyeen toddobiyo labaatan weerar oo ay waxyeelo dhimasho iyo dhaawac isugu jirta kasoo gaartay kow iyo afartan xubnood oo murtiyiin ah waxaa kaalinta labaad gashay weeraradan wilaayada galbeedka afrika iyagoo fuliyey sideed weerar oo ay koob iyo soddon ka mid ah ciidamada murtiyiinta nigeria ay waxyeelo dhimasho iyo dhaawac isugu jirta kasoo gaartay wilaayada sham ayaa iyagana fuliyey shan weerar oo ay waxyeelo dhimasho iyo dhaawac isugu jirta kasoo gaartay toban ka mid ah ciidamada nuseyriyada iyo kuwa biikekeeda wilaayada yemen ayaa iyana dhankooda geystay afar weerar oo ay waxyeelo dhimasho iyo dhaawac lehba ka soo gaartay sagaal xubnood oo ka tirsan mushrikiinta xuutiyiinta wilaayada sayna ayaa iyana fuliyey laba weerar oo ay waxyeelo dhimasho iyo dhaawac isugu jirta kasoo gaartay shan toban ka mid ah ciidamada masar wilaayada bartamaha afrika ayaa iyagana fuliyey hal weerar oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen konton xubnood oo ka mid ah ciidamada mosambiik wilaayada khuraasaan ayaa iyagana fuliyey hal weerar oo ay waxyeelo dhimasho iyo dhaawac isugu jirta kasoo gaartay shan xubnood oo ka mid ah ciidamada waddanka afghanistan ugu dambeyn wilaayada bakistan ayaa iyagana fuliyey hal weerar oo ay laba xubnood oo ka mid ah sirdoonka bakistan ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen haddaynu isdultaag ku sameyno mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee dhacay isbuucii inaga tegay waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta wilaayada bartamaha afrika ayaa weeraro xoogan ku qaaday laba saldhig oo ay deganaayeen ciidamo ka tirsan kuwa saliibiyiinta mosambiik weeraradan ay mujaahidiintu ku qaadeen magaalo xeebeedka lagu magacaabo musimbo dabaraya ee dhacda mandaqada kabadalgado ee waqooyi bari waddankaasi mosambiik mujaahidiinta ayaa aroornimadii khamiista oo ay taariikhdu ahayd lix iyo tobanka dulxija weerar kula jarmaadeen saldhigyo ciidan oo ku yaalay gudaha magaalada waxaana halkaa ka dhacay dagaal culus oo la ysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kaa oo qaatay muddo saacado ah waxayna ugu dambeyn mujaahidiintu gacanta ku dhigeen saldhigyadii ay degganaayeen gaalada iyagoo gaarsiiyey khasaaro baaxad leh kaa oo ka dhigan bakhtiga iyo dhaawaca ku dhowaad konton ka mid ah ciidamadii uu weerarku qabsaday sidoo kale mujaahidiinta ayaa saldhigyada kasoo qanimaystay saanad militari oo ay ka carareen ciidamadii deganaa saldhigyada la weeraray dhanka kale maktabka iclaamka ayaa baahiyey sawir wareedyo muujinaya bakhtiga ciidamadii ku halaagsama weerarka iyo sidoo kale qaniimooyinkii ay mujaahidiintu halkaasi ka heleen weerarkan ayaan ahayn weerarkii ugu horreeyey oo ay mujaahidiintu ku qaadeen magaaladan laakiin waxaa ka horreeyey weeraro kale oo uu dhiigbax culus ka soo gaaray ciidamada saliibiyiinta ee deganaa magaalada dhegaystayaal halkaa ayaynu kusoo afmeeraynaa wararkii dowladda islaamiga iyo isbuucii inaga tegey wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh قد عزمت الفراق فالسلام السلام يا صحابي الكرام يا صحابي الكرام لست أرضى النظر في درب القرود قد رضوا بي سقط وفعال اليهود وزعيم كفر ورئيس زحود ماعز وبقر تحتويها جلود قد بدأت السفر فالسلام السلام يا صحافي الكرام يا صحافي الكرام سوف أرضى الظما وصقيع الشتاء ويسير الكلى وأكير الهوى هكذا لم نشأ عيشة للهنا في ظلال الملا كافرين سوا سفري قد بدا فالسلام السلام يا صحابي الكرام يا صحابي الكرام لست أرضى المقام في صفوف الطغاة ووقور اللئام وجحور البغاة الأباد ما بقى منك نام غير كر الأباد والرصاص ركام والجسوم فتاد كيف أرضى المقام فالسلام السلام يا صحابي الكرام جزاك الله خيرا كاسي وحو أهو للكن ديري وإلى لسعد سينا يحب انتي وررك مر كان دقي استيالا أني دنكو وليدي ولالكن أبو بكر وإنوها يقص سدي الشهيد بإذن الله أبو دجان الحلبي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ظهريني يا دمائي طهريني يا دمائي طهريني يا دمائي من ذنوبي ووبائي من ذنوبي ووبائي وصليني كفينيني وصليني كفينيني بين فتيان الفداء بين فتيان الفداء إن روحي قد تنات إن روحي قد تنات في تلابيب السماء في تلابيب السماء جسمها طير سعيد جسمها طير سعيد أخضر abudujaana alxalabi wuxuu u hijrooday falluuja isagoo la dagaalamay saliibiyiinta ugu dambayntiina wuxuu dumarka adduunyada ka doortay xurulcaynta waa ciwaanka hore ee qormada qisatu shahiid taasoo lagu daabacay wargeeska annaba tirsigiisa boqolsideetaniyotodobaad waa wiil dhallinyaro ah oo aad u xamaasad badan himadiisu ay daruuraha ka sarayso waa madaale qalbigiisa uusan aqoonin niyadjab wuxuu go'aansaday inuu ciraaq jihaad u tago iyadoo ay xiran yihiin dhammaan waddooyinka loo mari lahaa laakiin casiimadiisa waxay u horseeday inuu xaqiijiyo iskudaygii uu ku doonayo inuu ku gaaro saaxada jihaadka ee ciraaq gaar ahaan magaalada shuhadada ee falluuja isagoo halkaasi ka garab dagaalamay walaalihiisa kana qayb qaatay dhabarjibinta iyo dhiigbixinta saliibiyiinta iyo raafidada kabaha u ah waa ashahiid biidni illaah abudujaana alxalabi wuxuu asalkiisa ka soo jeedaa baadiyaha magaalada xalab ee dhulka barakaysan ee shaam allah subxaanahu wa tacaala ayaa yaraantiisa laabtiisa ku beeray jacaylka qur'aanka iyo sunnada wuxuu si fiican isha ugu hayay gaboodfalada ay saliibiyiinta ka geysanayaan dhulka labada webi markii ay saliibiyiinta maraykanka cilaamiyeen howlgolkooday milatari ee balaarnaa kaasoo ay ku qaadeen magaalada falluuja howlgalkaas oo ahaa kii labaad wuxuu abuudujano go'aan sida birta oo kale ah ku qaatay inuu gaaro ciraaq caqabaadkii iyo jidgooyooyinkii ay cadowga dhigeen waddooyinka laga soo galo dhulka ciraaq kama aysan horjoogsanin walaalka inuu halkaa gaaro mashaakil iyo rafaad badan kadib allah mahaddiisa waa uu gaaray abuudujaan ayaa in badan u kala gooshay deegaanada kala duwan ee dalka ciraaq waxay walaalihiisa ku barteen inuu ahaa mid aan ka waabinin geerida wuxuu allah ka badbaadiyey dhammaan astaamaha baqdinta iyo fulaynimada wuxuu u banbixi jiray khataraha isagoo arrinkaa ku doonaya shahaado iyo la kulanka allah laakiin wuxuu allah qadaray in maalin maalmaha ka mid ah uu abuudujaana gacanta cadowa ku dhaco waxay mariyeen baaritaan adag iyagoo aad uga baqanaya intaa kadib waxaa loo gudbiyey xabsiga sumcad xumada ku caanbaxay abuuqureeb markii la soo gaarsiiyey albaabka hore ee xabsiga waxay gaaladu isku dayeen inay dharka ka siibaan laakiin abu dijaan ayaa ka biyadiiday arrintaa wuxuu bilaabay inuu ka dhiidhiyo ihaanada ay kula kacayaan saliibiyiintii murtadiinta xabsiga ilaalada ka ahayd wuxuu bilaabay inuu dagaalamo taasi oo markii dambe sababtay inay si arxandaraha u garaacaan naftiisa ma aysan aqbalin inuu cadowga isku dhiibo oo wuxuu door biday inay awood u adeegsadaan muddo kadib waxaa walaalka loo sii wareejiyey xabsi kaloo ay ku xirnaayeen walaalo muwaxidiin ah wuxuuna halkaa ka helay maadeysi uu ku iloobo mixnadii uu la soo kulmay wuxuu xabsigaa kula kulmay walaalo ka kala yimid dunida dacaladeeda kuwaasoo isku dhaarsaday sidii ay cadowga horarka ugu difcin lahaayeen dhulalka muslimiinta ayna tusaale iyo buraarujin ugu noqon lahaayeen malaayiinta muslimiinta ah ee hurdada ku jira kuna daroogaysan cirbidda cabsida iyo bakdinta awoodda qiyaal ee ku dhisan ee saliibiyiinta cabsigelintaas iyo hurdisiintaas oo door weyn ay ku lahaayeen culamaa usuuga ku nool sandareertada dawaaqiidda murtadiinta ah ee beddelay sharciga allah ayagoo raacayay hawadooda waxay wadaad xumayaasha ku dhiiran waayeen inay dhiigga huraan fuleynimo darteed waxayna difaaca dawaaqiid iyo dhaleecinta mujaahidiinta haddii jeer ku daboolayaan cabsida ay ka qabaan geerida abudujaana alxalabi oo ahaa walaal aad u firfircoon naftiisuna aysan aqbalin isdhiibitaan ayaa habeen iyo maalin ku fikiri jiray sidii uu xabsiga ugu baxsan lahaa wuxuu sameeyey iskudayo aad u fara badan waxaa ka mid ahaa markii uu ku xirnaa xabsiga abuuqureeb waxaa maalin maalmaha ka mid ah kacday dabaylo ama duufaano ciid wata taasoo guud ahaan qarisay samada waxay abuudujaan iyo walaalihiisa bilaabeen inay ka faa'iidaystaan fursadda waxay bilaabeen inay bustooyinka ay ku seexanayeen dusha ka saaraan siligii ku xeendaabnaa derbiga dambe ee xabsiga si ay ugu sahlanaato inay ka gudbaan ayna uga baxsadaan xabsiga laakiin qorshaha ayaa fashilmay markii walaalaha ay ku soo aruureen halkii ay doonayeen inay ka baxsadaan qaadaan taasoo keentay in dhaqdhaqaaqooda ay ku baraarugaan ilaalada xabsiga oo markii dambe ku handaday inay dili doonaan qofkii isku dayay inuu sii wado iskudayga ugu dambayntii walaalaha ayaa dib ugu laabtay teedhooyinkii xabsiga waxayna ilaalada xabsiga amar ku bixiyeen in la soo saaro ruuxii keenay fikradda iskudayga haddii ay soo saari waayaanna ay dhammaantood mudan doonaan ciqaabodareed walaalaha ayaa waxay naftooda ku raali noqotay inay wajahaan ciqaabodareedka halkii ay farta ku fiiqi lahaayeen walaalka iskudaygaasi kadib waxay kufaarta bilaabeen inay dhisaan xabsi kale oo kaa ka adag markii ay dhammeeyeen dhismaha dadkii ugu horeeyey ee xabsiga lagu wareejiyey waxaa ka mid ahaa abuudujaana allaha ka aqbale markii uu abuudujaana halkaas u soo wareegsaday wuxuu dirbo bilaabay inuu eeg-eego hareerihiisa kuna fikiro qorshe hor leh kaasoo u suurigelin kara inuu mar kale isku dayo sidii uu ugu baxsan lahaa xabsiga wuxuu ogaaday in halkii ay ku xirnaayeen ay kaabii ku haysay derbiga weyn ee xabsiga waxaa xusid mudan in dhismayaasha dhaadheer ee laga ilaaliyo xabsiga aysan sidaa ugu fogeen halkii ay walaaluhu ku jireen masaafada u dhexaysana waxay ahayd ku dhowaad lix mitir oo ahayd wadda ay isticmaalayaan gawaarida gaashaaman ee cadowga iyo sidoo kale gaadiidka sarfiska loo yaqaano walaalaha ayaa sameeyey wadatashi ku aadan qaabkii ay ku bilaabi lahaayeen hawsha waxayna markii dambe isku afgarteen in qaabka ugu habboon ee lagu howlgeli karo ay tahay in dhulka laga qodo god kaasoo ay marin doonaan dhulka hoostiisa ilaa laga gaaro bannaanka xabsiga laakiin nasiib daro walaalaha ma aysan haysanin xilliga qalab ama aalad ay dhulka ku qodaan sidoo kale ma heli karin qaab fudud ee ugu takhallusi karaan ciidda ay ka soo saari doonaan dhulka allah ayay tala saarteen waxayna go'aansadeen inay dhaqdhaqaaq sameeyaan wixii ka dambeeyana ay allah weydiistaan inuu u fududeeyo abuudujaan ayaana kaalin weyn ku lahaa doorinta walaalaha waxay qodidda godka ka bilaabeen meel uu yaalay miis la dursaaray mukeef ee cadowga keeneen xabsiga markii uu sii kordhay kuleelkii halkaa ka jiray maadaama uu dhulka saxaro ahaa waxay miiska ka qaadi jireen booskiisa waxayna bilaabi jireen inay qodaan hawshana way joojin jireen wax walibana meeshooda ayay ku celin jireen marka ay soo dhowaato booqashada ilaalada xabsiga ay soo booqanayaan teendhada ay walaaluhu ku xirnaayeen allah mahaddiisa hawsha ayaa sidii la rabay u socotay waxay carada ay dhulka ka soo saaran ku seeri jireen hawada waddadii dhinacooda ahayd abuudijaan ayaa aad ugu dhafri jiray qoditaanka wuxuu ahaa mid aan ka daalin hawsha iyo buurinta walaalihiisa markii ay muddo wadeen qodista waxaa ku timid cilladda xagga neefsashada ah laakiin walaalaha oo ay dhaqaajinaysay maciyadda allah iyo go'aan adeega ayay u suurta gashay inay ciladdaasi xaliyaan waxay soo jareen go' ama maro weyn oo ku xirneyd gudaha teendhada waxayna u sameeyeen qaab sida tubada oo kale ah kadibna waxay afka hore kaga xidheen mukeefkii u dhex yaalay meesha kadibna qaybta hoose ee godka ay ku sii daayeen si ay ugu sahlanaato neefsashada ku dhowaad bil iyo bar ayay si aan kala joogsi lahayn u socotay hawsha markii ay ku dhowaadeen inay dhammeeyaan wuxuu allaah qadaray in shaki uu ku yimaado qaar ka mid a ah maxaabiista kale ee ku xirneed qolka ka soo horjeeda kii walaaluhu ay ku jireen kadibna waxaa xigay in saliibiyiinta ay si kadis ah amar u bixiyaan indhaindhaynta lagu sameeyo dhammaan qolalkuwa xabsiga ka koobnaa walaalaha ayaa garan waaye waxa ay sameeyaan daqiiqado kama aysan soo wareeganin markii mid ka mid ah saraakiisha ameerikaanka iyo ilaaladiisa si kadisa ah ku soo galaan qolka intaa kadib waxaa filin waa ku noqday waxa uu indhihiisa ku arkay wuxuu orod oga baxay qolkii isagoo qaylinaya wuxuu gurmad ka dalbaday ciidankii kale sidii ayayna howshii ku fashilantay intaa kadib waxay kufaarta walaalihii u qaybiyeen qolalka kale ee xabsiga halka qaar kalena loo sii wareejiyey xabsiyo kale sida xabsiga aadka loo ilaaliyo ee buuka oo ku yaala gobolka albasra ee koonfurta dalkaasi ciraaq markii ay ciqaabtu u dhammaatay abudujaana kadib waxaa loo fududeeyey xabsiga laakiin libaaxan ayaysan weli niyaddiisa ka bixin fikradda ka baxsashada gacanta cadowga waxaa dhacday in mid ka mid a ah ilaalada uu hilmaamay xiritaanka albaabka fursadaas waa abuudijaana ka faa'iidaystay isagoo dharaarta cad kufaarta oo arkaya ka baxsaday xabsiga dabagal kadib waxaa cadowga u suura gashay inay gacanta ku soo dhigaan walaalka waxayna mar kale ciqaabo adag marsiiyeen abuudijaana allah ka aqbale geesinimada walaalka iyo loolankii iyo iskudhacaydii ka dhex jiray isaga iyo ciidanka saliibiyiinta iyo murtadiinta dabadhilifka u ahaa iyo difaacidii uu difaaci jiray walaalihiisa mujaahidiinta ah waxay keentay inay sannadii kun afar boqol todobiyo soddonkii hijriyada ka kasii daayaan kadib labaiyo-toban sano uu ku soo qaatay xabsiyada kala duwan ee dalkaasi ciraaq muddadii uu xabsiga ku jiray wuxuu walaalku xifdiyey qur-aanka sidoo kale wuxuu daraaseeyey tafsiirka iyo axkaamta qur-aanka markii uu xabsiga ka soo baxay wuxuu la kulmay aabbihiis iyo hooyadiisa kuwaasoo uu aad ugu hiloobay aragtidooda wuxuu aad ugu farxay markii loo sheegay in qaar ka mid ah ehladiisa iyo qoyskiisa ay shahiideen maalmo kama aysan soo wareeganin markii uu waalidkiisa u sheegay inuu doonayo camalid istishhaadi ah markaas bay ku yidhaahdeen hadda ayaa ayaad xabsi ka soo baxday ee guurso waxaa laga yaabaa inuu allah kugu arsaaqo owlaad laakiin abuudijaan allah ka aqbale uma aysan dhandhamin adduunyadii dhalaalkeeda wuxuuna ku adkaystay inuu taasi ka doorbiday xuurulcaynta jannada wuxuuna islamarkiiba iska diiwaangeliyey mucasirkii inqimaasiyiinta ee hoostegi jiray liwaa'u sadiiq markii uu mucasirka soo idlaaday waxaa abuudijaana loo qaaday furimaha hore ee malxamadihii ka socday wilaayada lambaar intii dagaalka lagu jiray ayay mujaahidiinta u baahdeen istishhaadi waxaana loo doortay walaalkeena abuudijaana الله كأقبل الشهادة ديسا كاسو عملية ديسا كشيلي هلبها الروافدة دا مشركين تا وحونا كم من نقضي كولونية دا الشهادة دا سيدان الله أغرى جانينا أدق ما هزت عروش ملوك هزتها للكفر أمريكا خشم الكفر بالثارة مفروك والله من هدي بتفريكا الانبار تشهد معاك ركوك واخبار ابو غريب نهديكا كان السجن مثل غزة الشوك واليوم شكله يداويك الحورة تبغى مهر يا أخوك والموت يا أخو يناديك الزر الأحمر ترى مشروك ليتك تدقه بياديك aad baad u mahadsantahay abuubakar haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybtii labiy tobanaad ee taxanihii xiisaha badnaa ee muhaabir waxaana aalaaba inoo soo jeediya walaalkan dhiblaawe هامي سيف الشوق ممتشق وبين عيني بات الحزن ملتحفا جفنا فأدفعه عني فيلتصق كتبت وبين لون دمي والملتقى شفق أسير قربك لا شيء يباعدني وكان يفصلنا عن بعضنا الأفق الله يعلم كم أخفيت من عاوز والنفس من شدة الأحزان تنساحق والله يعلم كم أخفيت من ألم وكم dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybtii labiyi tobanaad ee taxniihi mathaabir waxay inoo joogtay qaybtii koobiyi tobanaad ee innagu ka soo hadalnay qaabkii ay al-shabaab ugu fashilmayn in ay shiikha ku qanciyaan inuu koonfur soo aado bal aynu sii wadno sheekadan xiisaha leh sheekha iyo afartii wiil ee lagu soo daray ayaa galabnimadii soo gaaray maktabadii sheekha ee ay safarka u soo ahaayeen ballankii uu sheekhu la lahaa raggii loo diyaariyeyna waxaa loo madlan yahay biri subax oo ah maalinka xigta safarkooda sheekha ayaa habeenkii markuu galay la xidhiiday saaxiibkiisa wuxuuna kula ballamay inay wada kulmaan subaxa hore si ay bal u kala warqaadaan sheekha iyo walaalkii la waday arrinta ayaa kulmay subaxii hore waxaana uu sheekhu ku yidhi walaalkii iyo diyaari ragga aad hayso maanta duhurkii ayaan kulmaynaa hadduu allah ogolaado sheekadu meel aad u khatar badan ayay maraysaa ayuu sii raaciyey sheekha walaalkii ayaa ku yidhi sheekha waxaan hayaa saddex iyo toban nin oo lagu kalsoon yahay sheekha ayaa ku yidhi dhib ma lahan ii diyaari iyaga ayuu allah barakeyn doonaaye sheekha ayaa isla waqtigii usoo laabtay maktabadii uu lahaa waxaana isaga iyo ninkii lagu soo daray ay bilaabeen inay raadiyaan kutubtii uu sheekhu doonayey waxaana ay heleen laba ka mid kutubtii ay raadinayeen waxaana ay waayeen midkii saddexaad sheekha ayaa ninkii la socday ku yidhi ii qaad kutubtan iyo xoogaa dhar uu ka soo saaray boorsadiisa si uu moodsiiyo inuu safar isu diyaarinayo waxaanuu ku yidhi kan saddexaad waxaa raadin doonaa biri hadduu allah ogolaado وحان او شيخ وسا او سمين يسو اسنا وقت او هلو تدجين تارين كيسا تضبادي بشي محرم كون افر بغل صدني تضبه هجرية بعد الظهر ايو شيخ لكل من سدحي تومنكي ولا الايديار كأسو نقضي ارين كبيعادة وذا هذا الكذب شيخ وحا او رقي كقاضي بيعادة خليفك وحان حسين مدن انو شيخ بيعاق لما المكهر انتو سنقق هذين بيعادة ولا لهن كالي مركو شيخ بيعادة كقاضي رقي كالي اي كودة تشدين قابك اي شباب كتقي لهايين لكن شيخ يا سو جيدي فكرة هيد اني سنقرن ارين كودة لكن اي داتكو لن مال عد بيانيان inay u degdegeen baycada imaamka muslimiinta shabaabna ay isaga tageen arrinka in go'aan lagu gaarana waxaa keenay dhowr sababood waxaa ka mid ahaa dadka inay u caddeeyaan in xaqu uu mudan yahay in la taageero iyo inaan la odhan raggii way iska goosteen iyagoo cidna aan wax u sheegin lamana yaqaano ujeedka ay u goosteen tan labaad oo iyana ahayd in walaalahu ay filanayeen in dadkan badan ee taageersan dowladda islaamiga ee meesha jooga ay ku dhiiradaan go'aanka sheekha iyo saddex iyo tobanka walaal ee baycada galay sababtoo ah baycada ay galeen saddex iyo tobanka walaal waxay ahaayeen mid sirri ah oo khaas ah laakiin markaan ay doonayaan inay badeecadooda cadaystaan cid weliba oo doonaysana ay ka qaadaan iyo tan ugu dambayso ah in xujada ku ogaan ragga ka haray ciidanka iyo hoggaankiisa waxaa laysku waafaqay in sideedda muxaram oo ah maalinka xiga baycadoodii sirriga ahayd ay shaaciyaan arrinkooda waxaana dowrka walaalihii saddex iyo tobanka ahaa uu noqday inay ciidanka si hoose ugu wada sheegaan inuu sheekha biri subax qaban doono muxaadaro muhiim ah ayna habboon tahay inay kasoo wada qayb galaan waxaana muxaadarada laga qariyey dhammaan umaradii al-shabaab ee meesha joogtay markii uu dhammaaday shirka ayay raggii dhammaan ku kala laabteen halkii ay ka kala yimaadeen ballankuna waa in beri la isugu yimaado muxaadarada sheekha subaxii markii la gaaray ayay inta badan ciidanka isugu yimaadeen meel aan ka dheerayn teendhadii u deganaa sheekha markii ay soo wada dhammaystirmeen dadkii ayaa sheekha lagu yidhi ciidankii joogay intiisa badan way fadhiyaan sheekha ayaa u soo baxay raggii wuxuuna halkaa ka jeediyey muxaadaro uu ugu magacdaray wa an yuxshara annaasu duxaa sheekha ayaa ka hor caddeeyey raggii fadhiyey muxaadarada inxiraafka alqaacida ay ku dhacday iyo taalibaan oo kaba sii horeysay sidoo kale sheekha ayaa caddeeyey in muddo sanad iyo bar ah ay u nasiixaynayeen al-shabaab iyo umadooda laakiin waxba aan laga soo qaadin nasaaixdooda dhanka kale sheekh ayaa muxaadaradan ku cadeeyey sharcinimada khilaafada iyo waajibnimada kubjiristeeda markaa kadib ayuu sheekhu yidhi waxaan doonayaa inaan beeca la galo imaamka muslimiinta ee yaa doonaya inuu beecada ila galo dhammaan intii badnayd raggii joogay muxaadarada oo ay ugu horreeyeen saddex iyo tobankii nin ee beecada sirriga ku jiray ayaa mar qura gacanta wada saaray gacantii sheekha waxaana halka ay beeca kula galeen imaamkii muslimiinta ee shahiiday sheekh abuubakar taqabalahullah waxaa beecada galay ku dhowaad siddeetan nin oo ka mid ahaa raggii joogay muxaadarada waxaana ka haray keliya dhowr nin oo uu ka mid yahay naa'ibkii amiirka ay shabaab meesha u joogay markii ay baycada galeen raggii meesha isugu yimi waxa uu naa'ibkii amiirka shabaab ogaaday inay raggiisii dhammaan ay gacantiisa ka baxeen wuxuuna yidhi sheekh baycada ka hor waxaan rabnaa niqaash inaad nala gasho sheekha ayaa ugu jawaabay adeer sanad iyo bar ayaa amiiradiina u naseexaynaynay waxay naga qaateenna ma lahan maantana alxamdulilaah waxaan galnay baycadii kadib sheekha ayaa ciidankii baycada galay amiir kaga dhigay mid ka mid ahaa raggii baycada galay wuxuuna walaalaha ku yidhi aan wada adeecna amiirkeena cusub kadib markii uu sheekha iyo inta badan raggii joogay buurta ay galeen baycada amiirka mu'miniinta waxaa shabaab filinwaa ku noqday tillaabada uu qaaday sheekha iyo dhiiranaantiisa raggan oo ahaa kuwa aan u aabayeelin awoodda al-shabaab iyo waxaa laga yaaba inay u mari doonaan manhajka ay qaateen ayaa shicaar ka dhigtay laa tukallaf ilaa nafsak intaa kadib amiirkii cusbaa ee uu sheekhu u sameeyey raggii baycada galay ayaa raggiisii ku amray inay isku diyaariyaan safar ay kaga fogaan doonaan saldhigyada ay shabaab ku degan yihiin si ay isaga ilaaliyaan dhagar weliba oo ay macquul tahay inay shabaabku sameeyaan markii uu amarkaas soo baxay waxaa isla waqtiga baycadii buriyey dhowr iyo toban nin kuwa u malaynaya baycada amiirka muslimiinta inay tahay kadib ay caadkii tandiimaadka raggii soo harayna waxa ay la guureen sheekha waxaana markii la gaaray galabkii sheekha u yimid naa'ibkii amiirkii shabaab ee buurta joogay waxaana uu sheekha ku yidhi sheekh waxa ay soo wacay umarada oo uu kala jeedo shabaabka joogay koonfur waxaana uu yidhi umaradu waxay kaa codsanayaan dhowr arrimood tan ugu horraysa waxay ku weydiisanayaan adiga iyo raggaaga inaydan iclaamin baycadiina oo aydan meediyaha gelinin iyo inaydan dagaal nagu iclaamin iyo ugu dambayn waxaan doonaynaa inaad niqaash nala gasho sheekha ayaa ugu jawaabay tan ugu horraysa ay ku aadan arrinka baycada taa waa waajib in نسارن وينو إعلام هنا إنا بيعلق لنا أمير كمؤمنين تا تنحكتا دقال إيدينا ما ودنا ما أنت بحكي بالله دقال كانوا حكوا جهان يا صليبيين تا مرتدين تا الشباب عصيان كما عين إني وناك لدوني أن شيخ يرقي لسعودي لكن وحكا هيد إن شيكي قليان رقي شيخا فرصدنا إيقو هلان إني حرير لسميان رقي رحسنا شيخا رقا مركا يأودين الشباب إني سوح رقليان وحاكم بالأها أمير كإعلام كأي شباب وجوغي بريغ صوماليا وحين الشباب كبحيانين كا جهدي أن ليل سنكرين سببتو أو حكو عن تكوهي لما أسرار تإعلام كأي بريغ صوماليا soomaaliya ugu dambeyn xiriiro hoose oo dhex maray isaga iyo al-shabaab ayaa loogu ballanqaaday arrimo dhowr ah waxaana kow ka ahaa abaalmarin lacageed oo loo ballanqaaday iyo inay fasax ka siin doonaan shaqadiisa koonfurna ay usoo gudbin doonaan iyagoo ku yidhi waxaan kuu fududayn doonaa inaad aqal gasho waxaana bixin doonaa qarashkii ku baxay guurkaaga dhammaan deymaha lagugu leeyahayna innaga ayaan bixin doona ayay ku yidhaahdeen laakiin waxay shardi kaga dhigeen inuu soo celiyo dhammaan cagabkii iyo asraartii iclaamka oo uusan wax kaga soo tegin raggii sheekha ugu dambeyn waa uu aqbalay arrinka wuxuuna xilli habeen ah ka dhuuntay kooxdii sheekha waxaana wixii xilligaa ka dambeeyey bilowday in inta badan raggii baycada galay ay ka cararaan safkii sheekha iyagoo ku laabanayay al-shabaab ugu dambeyn waxaa sheekha ku haray soddon nin oo ka mid ahaa raggii baycada galay arrinka oo dhan waxa uu ku dhacay wakhti yar gudihiisa oo ay shabaabku soo wacayeen raggii sheekha iyagoo nin weliba wax u ballanqaadayay dhanka kalena u goodinayay hadduu ku adkaysto inuu garab taagnaado sheekha dhegeystayaal halkaa inoo joogto qaybtii labiyi tobanaad ee taxniim thaabir waa inoo qaybta saddex tobanaad ee isbuuca عين سؤاد هدو الله allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wbarakaatuh منطلق وفوق هامي سيف الشوق منتشق وبين عيني بات الحزن ملتحفا جفنا فأدفعه عني فيلتصق وبين جرحي ونزفي قصة كتبت وبين لون دمي والملتقى شفق أسير قربك لا شيء يباعدني وكان يفصلنا عن بعضنا الأفق الله يعلم كم أخفيت من عاوز والنفس من شدة الأحزان تنساحق والله يعلم كم أخفيت من ألم وكم jasaaka allahu khayran akhi bilaawe dhegaystayaal waxaan ku sii siqaynaa qaybihii dambe ee barnaamijka haatanna ku soo dhowaada xubintii falanqaynta toddobaadka idaacadda oo aan maanta ku lafaguri doonno heshiiska dhowaan lagu wada inuu dhex maro xukuumadda riddada afghanistan iyo kooxda riddada taalibaan bal aan ka codsada walaalkeen dhiblaawo stuudiyaha igu weheliya inuu warbixin kooban inaga siiyo heshiiska loo madlan yahay inuu goordhow ka furmo magaalada dooxa ee dalka qatar فلا شرك ولا وثن ولا خمر ولا وتر ولا أعلام طاغوت ولا بدع ولا صور ولا ظلم ولا جور كأن قضاتها عمر dowladda saldhigyada maraykanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay si rasmi rasmiya ah u shaacisay in xukuumadda ay naasnuujisay ay kaabul ka dhisan ee wafdi u diri doonto gowdhow magaalada dowxa ee dalka qatar wafdigan ayaa la tilmaamay in xukuumadda ridada uu u mateli doono wadahadallada la filayo in waqhtiyada soo socda ay halkaa uga furmi doonaan kooxda ridada taalibaan iyo xukuumadda ashraf gani tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii ay labada dhinac si dhammaystiran u fuliyeen heshiisyo horey kuwa oo looga gol lahaa isfahan dhexmara labada dhinac waxaana iskacdi xukuumadda kaabul oo ah aalad si toos ah ay gacanta uga hayaan saliibiyiinta maraykanka aysan lahayn go'aan iyo mowqif ay kaga gaar noqdaan sayidkooda ameerikaanka ah wadahadalladan ayaa daba socda heshiiskii ay kooxda ridada taalibaan isugu dhiibtay saliibiyiinta ameerikaanka ee dooxa lagu saxiixay bishii februari la soo dhaafay kaas oo qodobadiisa ay ka mid ahaayeen sii deynta maxaabiista kooxda waxaana intaa xigay in kooxda dhankeeda ay sii deyso boqolaal ka mid ah xubnaha xukuumadda murtadiinta kabul maxamed suhayl shaahiin oo ah fayeenka murtadiinta taaliban ayaa warbaahinta u sheegay in kooxdiisa ay diyaar u tahay inay wadahadal la gasho xukuumadda gani haddii buu yidhi si dhammaystiran loo wada oofiyo ballamihii la wada ee ahaa sii deynta maxaabiista weli ku haray gacanta xukuumadda isagoo intaa ku daray in fadhiga koowaad ee wadahadallada uu ku qabsoomi doono magaalada dooxa heshiiskii isdhaafsiga maxaabiista ee bilo ka hor dhex maray labada dhinac ayaa la sheegay in murtadiinta taaliban ay sii daayeen dhammaan maxaabiistii ay gacanta ku hayeen laakiin xukuumadda ridada kaabul oo sii daysay kumanaan ka tirsan taalibaan ayaa xabsiyadeeda ku hakisay ku dhowaad afar boqol waxayna u sababayeen in maxaabiistan ay sii deyntooda khatar ku keeni karto ammaanka waddanka waa sida ay warka u dhigeen taa oo muran ka dhex dhalisay labada dhinac laakiin ugu dambeyn xukuumadda ridada oo finaysa golaha maraykanka uu sameeyey ee la sheegay inuu ku kulmiyey qabaalka degan dhulka afghanistan kaasoo loo yaqaano looya jirga waxaana ay xukuumadda ashraf gani qalinka ku duugtay sii deynta dufcadii ugu dambeysay ee maxaabiista kooxda shuruucda kufriga u hoggaansantay ee taalibaan arrinkan waxaa saxaafadda u sheegay jaawiid faysal oo ah afayeenka golaha ammaanka dalkaasi afghanistan tirada maxaabiista loo sii daayay taalibaan ayaa lagu qiyaasay in ka badan shan kun oo maxbuus waxaana biyo kama dhibxaan ah in gaalada caalamka ay tallaabadaasi ku doonayaan sii fogeynta kooxda taalibaan ee kasii dhiibatay mabaadi'da diinta islaamka waxaana xusid mudan in tanaasulaadka ay labada dhinac isku samaynayaan ay sabab u tahay in xubnaha hogaamiya kooxda qaarkood ay si cad u sheegeen in ay ku dheggan yihiin mabaadi'da xorriyadda iyo dimuqraadiyadda arrinkaa oo rumaynaya hadalkii allah ee ahaa walan tardaa canka alyahuudu walannasaara xataa tattabica millatahum cabaas istangzai oo ah mas-uul ka tirsan kooxda riddada taalibaan ayaa mar sii horreysay isagoo la hadlaya tifiga tuluuc ee ku hadla afka urduuga ayaa waxa uu sheegay in taalibaan si niyadsami ah ay u qaadatay dimuqraadiyadda uuna arrinkaa noqon doono mid afghanistan u horseeda iyadoo nabad waarta waxaana uu intaa ku daray in kabixitaanka ameerikaanka iyo yeglielida dowlad loo dhan yahay ay kaalin weyn ka qaadan doonto sidii waddanka afghanistan uu uga soo kaban lahaa dagaalada ragaadiyey labaatankii sano ee lasoo dhaafay stangazai ayaa lagu wadaa inuu noqon doono hogaamiyaha wafdiga kooxda uga qaybgeli doona wadahadallada dhowaan lagu wado inay ka furmaan caasimada dalka qatar waxaana la xusuustaa in sababtii ameerikaanku ugu soo duulay dalka afghanistan ay ahayd dumintii xukunkii islaamiga ah ee ka dhisnaa dhulkaasi iyo hogaamiye xilligaas oo ka biyidiiday in muhaajiriintii afghan joogtay uu u soo gacangeliyo saliibiyiinta maraykanka xilligaasi taalibaan waxay dagaal ka dooratay kabali noqoshada muhaajiriintii mujaahidiinta ahaa ay dhulkeeda joogay waxayna isku arkayeen inay udubdhexaad u yihiin loolanka caalamka ee u dhexeeya ummadda saliibka iyo ummadda islaamka dhanka kale taalibaan waxaa xilligaa hoos tegay kooxo badan oo ka kala dagaalamayay dunida dacladeeda laakiin kooxda ayaa sanadihii lasoo dhaafay dagaalkeeda ku koobtay xuduudda afghanistan dhanka kale kooxda waxay marar badan bayaanaadkeeda ku cambaaraysay jihaadka caalamiga ah sidoo kale waxay bilaabeen in xiriiro duulimaasi ay la yeeshaan afkaaraha isdiidan ee gaalada caalamka si ay garab uga raadsadaan waxaana la xusuustaa shirkii ka dhacay moscow in taalibaan ay ruushka iyo shiinaha ka dalbatay inay iskarab taagaan kooxda haddaba isku soo wadaduuba murtadiinta taalibaan ayaa la filayaa in heshiis awood qaybsi ay la geli doonto dowladda riddada dalkaasi sidii shariif uu heshiis awood qaybsi a ula galay xukuumaddii cabdulaahi yuusuf khubarada wax falanqeeya ayaa sheegaya in xukuumadda loo dhan yahay ee imaan doonta ay awood fiican ku yeelan doonto kooxda taalibaan iyagana يلان دونان جوجين مهمة سيدا مدحوينها أما وزارة ده سامين تقوله دولة ده هذا والله أرك دوني وحي فلان دونا من المه نسوا آدم بس الله ما دي وحى آه إن دولك جهات كي خراسان يسكو درسدين اللي بحيكو بلا ما إني فشليان هشي سيدا دبن دابي دكو آه جهات جاه أي لجو ده يعيدي كي شهادة دكو منان كسنة سو دادني وحنا الله ويدي إن دولة إسلامي ودولك مكانيو عدو وزنا أوكي يسعد البشر نزيل المنكرات فلا يرى رجسا بها البصر فلا شرك ولا وثن ولا خمر ولا وتر ولا أعلام طاغوت ولا بدع ولا صور ولا ظلم ولا جو waa tahay aad baad u mahadsan tahay walaalka dhiblaawe dhegaystayaal fara badan ayaa qodobka soo aragti dhiibtay waxaa ka mid a ah dhegaysta lagu magacaabo cabdiwahaab jaamac wuxuu ku bilaabo assalaamu calaykum annagana waxaa leenahay wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh intaa kadib wuxuu yidhi qodobkan xasaasiga waxaa ka odhan lahaa taalibaan maanta ma joogto meel laga soo qabto oo laisdhihi karo waxaa laga yaabaa inay dib uga soo laabtaan gaalnimada bal taa cagsigeeda ayay ku sii socotaa maalinba maalinta ka dambaysa gaalnimada iyo dulliga ayay u sii dhaadhacaysaa taasna waxaaba ka sii daran buu leeyahay dhegaystahan gaalada iyo murtadiinta ay heshiis kala gelayaan ma aha kuwo ballan leh oo looga fadhiyo inay oofiyaan waxay lagula ballamo halka taalibaan ay si dhammaystiran u filinayso xitaa dhammaan maxaabiista xukuumadda kaabul ayay fasaxday laakiin iyagana weli qaar baa laga haystaa allah ayaana ka magan galnay dullinnimada wuxuu ku soo gebagabeeyey hadalkii amiiruulmu'miniin cumar bin khataab markii uu baytulmaqdis galo uu yidhi waxaan nahay qoom allah ciseeyey haddaan sokodiisa sharaf ka raadinana waan dulloobaynaa waa hagaag dhegaystayaasha aragtidooda inoogu soo gudbiyo barta aynu facebooka ku leenahay waxaa ka mid a dhegayste lagu magacaabo akhuman waxad allah wuxuu leeyahay al-shabaab waxaan dhihi lahaa ridda ma dhaantee intaad dowladda riddada kaabul daba fadhiisan laheedeen midda xamar ee riddada ahla heshiiya awalba taalibaan waa waddani idinkana dagaalkiinu waa waddan ee dheesha ciyaarta ka daaya oo ad tahay aad buu u mahadsan yahay dhegaystahan jaamacaadka isna wuxuu leeyahay salaan kadib wadahadallada u bilaabmay kooxaha riddada ah ee taalibaan iyo maamulka afghanistan runtii waa wax lala yaabo ayuu yidhi taalibaan oo u dagaalamaysa labaatan sano siday uga xoreyn lahayd dadka reer afghanistaan cadowga huwanta ah ee riddada iyo gaalada naato in ay maanta isdhiibaan noqdaanna dimuqraadiyiin soo macnuhu ma ahan inuu ahaa halgankaasi halbacaad lagu lisa ayuu isweydiiyey dhegaystahan dhegaystaha xiga waa guray aadam haddaan fikirkayga ka dhiibta ayuu leeyahay heshiiska xaqiiqdu waa waan isdhiibnay waan nadaalnay daalibaan waa taa xaalkeeda laakiin waxaa mahad mudan allah subxaanahu watacaala inoo dhaliyey buu yidhi khilaafo islaami ah oo ku taagan waddada xaqa ah waxaana aaminsanahay buu leeyahay in laga beddel qaatay kooxdan uuna allah subxaanahu watacaala soo saaray mujaahidiin dar alle u dagaalama yoolkooduna wadaniyad uusan ahayn ee uu yahay guul ama geeri hadday isdhiibeen taalibaan jihaadka lagula jiro cadowga islaamka uu ugu horeeya maraykanka iyo dabadhilfiyada kabaqaadka u ah ma joogsanaya ayuu yidhi balse wuu sii labajibaarmi doonaa insha allah gabagabadii aan soo qabto dhegaystaha u dambeeya waa gabadh lagu magacaabo farxiye cabdisalaam salaan kadib waxaan leeyahay bay tidhi koox diinta ka tanaasusha cadowgeedan isku dhiibto uguma horaysa taalibaan جهاد كنا وعباد الله وجد الا ما مالنت قيامه كما نحن كوح يهو كان هدير الدوبان لقد دبر الدوبو الهي مجاهدين تخلاف ذها عزي بيتري انا قلنا امين اين لين هاي فعالها اشتهرات كمسك فعلها عطر ففيها الحق مؤتلق ونور ما به كدر بأمر الله نأتمره دين الله ننتصر نطبق شرع مولانا ففيه يسعد البشر waa hagaag walaalayaal haatan waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena waxaan idinku wareejin doonaa dhanka iyo istuudiyaha iyo walaalkiin daacad oo inoo sii daynaya xubintii goosgooska culimmada jihaadka tani intaynu barnaamij midkaan oo kale ku kulmi doono toddobaadka dambe hadduu alle idmo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ۖ ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب يا ربي أسألك الخلاص لحالي فأنا ضعيف وهذه أحوالي اصبر أيها المسجون أقدم يا إلهي في غد يوم الوقوف بذلتي وخبائي اتكاد انحران وصبر قبر ايويل بقى بدكين انحران وصبر قف يهو sabir waxa aad ku socotaa wadadii ambiyada iyo saalixiinta waxaa jira dadka wanaagsan ayaa la xiri jiray ilaahay dartii loo xiri jiray xariggu waa iska badan yahay adduunyada waa la xiraa dadka dembiyaa lagu xiraa kale inuu waxdo inuu wax dilo iyo wax la mid a laakiin dadka ugu badan nusujuunta ugu badan horena ugu badnaan jiray haddana ugu badan caalamka oo dhan markii laysu geeyo waa dadka maantay loo xirayo laa ilaaha ila allah ilaahay diintiisa loo xirayo ogow marka ninka muslimka ah ama qofka gabadha muslimadda ah ee masjuunka ah ee la sajinay ee ku jirta ee xabsiga ku jirta ama wiilka muslimka ah ee xabsiga ku jira ogow nebi moxamed sala allahu calayh wasalam wixii lagu haystay ayaa lagu haystaa hawelwelin marka meel fiican ayaa taagan tahay khayr iyo wanaag baad ku jirtaa hawelwelin sijnigu camal ayuu leeyahay horta marka horreysa shacaarkaaga waxaa la rabaa inuu noqdo shicaarkaaga ama tilmaantaada ama waxaad ku hadlayso waxaa rabaa inuu noqdo maadaa yafcalu bi acdaa'ii horta cadowgaygu muxuu igu samayn karaa ibnuqamina wuxuu leeyahy raximah allahu tacaala wuxuu leeyahay qofka ilaahay loo xiray maaha nin masjuun nin xiran maaha buu leey laakiin ninka la xiray waa ninka ilaahay dikrigiisa laga xiray hadduu doon addunyada ha jooga wa adwalu sijni sijniga midka ugu dheer wuxuu leeyahy ibnuqayim waxa weeye waa sijnu shaydaan ninka shaydaanka sijnigiisa galay xabsigiisa ninka ku jira wey lannahu ilahay dikrigiisii buu ilowsiinaya weligii ilahay ma xasuusanayo halkaa unbuu ku jiri oo taagnaan markaas buu isagoo qaad buu cuni uqayili bias buu noqon ilaahay buu la diriri dagaalkaa buu ku jiri sidaa ayuu ku dhimanaya walciyaadu bilah waa masjuun wuu xiran yahay laakiin adigu ma xirid maadaama carabkaa uu kuu furan yahay waad ilaahay subxaana wa tacaala xusay waxaad kala xasuusataa nebiga sal allahu aleyh wasalam inuu soo maray reer arayaasi reer dhan ayuu soo maray nebigeennu sal allahu alayh wasalam oo la mooro duugayo yaasir يحاس كيسي يينن كيسي ما قرنيس ولا مورد دوغ يلا بابين قال هذا حسته بس من النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا يا على ياسر فإن موعدكم الجنة صبرا غير على ياسر جنة بسرعة اللي يا مركا يا والله يا شهيدي أي النبي صلى الله عليه وسلم تغرد بابتسامته القيود تغرد في أمة الإسلام خير يخاف قليلا الباغي الكفور أمان